الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala wa minha waxaa kusoo jirtay kitaab ulwadiica cawaaridii damaanka caaridkii toddobaad ayaan soo gaarnay oo ah wa minhaa cawaaridu damaankii waxaa ka mida ah waxyaabihii damaanka wadiicada keenaya an yudayicahaa ammaanadii inuu dayaco wadalika musawarun kaana waxaa lagu suureeyey bian yadacahaa wadiicadii inuu dhigo fii hayri xirzi milihaa ayadoo kale meesha lagu ilaaliyo meel aan ahayn aw amase yadulla uu tusiiyo calayhaa wadiicadii saariqan qof tuuga aw amase yadulla uu tusiiyo calayhaa wadiicadii man qof uu tusiiyo yusaadiru lmaalika maalika xoolihiisa waxa weeye boobaya oo eh, la wareegaya waayahay caaradkan waa kii toddobaad ee keenayey in wadiicada la damaano qaado waxaa wey tadyiic lwadiica wadiicadii qofkii inuu dayaco wey qofkii ammaanadii ayaa wuxuu dhigay meel xirsi miligeedii aan ahayn markaan horey usoo tilmaannay qofka wadiica ah inay waajib ku tahay wadiicadii inuu ku xafido ama uu ku ilaaliyo meel ayadoo kale lagu ilaaliyo xirsi miligeedii ah oo u qalanta lacagtu waxay leedahay xirsu mili dharku waxay leeyihin xirsu mili dahabku wuxuu leeyahay xirsumitrig xoolaha nool xirsumitrig wax kasta meel lagu ilaaliyu leeyahay oo u habboon oo curfiga iyo caadada dadku ay garanayaan marka haddii ammaanadii meel aan u qalmin in lagu ilaaliyo uu dhigo dabeetana ay sidaa ku dayacanto waa uu magdhabaya tusaale ahaan lacag baa loo dhiibay lacagtii waxaa la rabay inuu sanduuq ku xidho dabeetana miisku iska saaray ama kabarhkii dharka la gashanay ayuu lacagtii ammaanada ahayd dhigay dabeetna lacagtii baa sidaa ku luntay ama waa la xaday wuu magdhabaya marka shayka sixirsu miligiisa waa inuu ku ilayo innaga haddaan soomaalin ah dayaca ammaanada ayaa nagu badan waxaad arkaysaa qof meherad jooga ammaano loo dhiibanaya maala lacag baa loo dhiibaya lacagtii cinjir yar buu ku xidhayaa warqad yar buu dusha kaga qorayaa dabeetana meel dukaan ka mid a ah ama meheraddii ayuu saa u saarayaa shalfiska oo kale maalan ama mafrasha waa lacag u hada wa loo dhiibay waxaa laga yaaba lacagtaas in la xado ama ay lunto taasi waxa weeye tadyiic qodobka hadda aan sheegayna ayay soo osgelaysaao hadhow magdhameeya waxa laga rabay qofkaa inuu sanduuqa uu lacagtiisa ku rido ee uu ku xafido ama khasnad adag uu ku xidho waxaa kaloo mualifku dayaacay ku miaaliyey ama tuug buu tusiye buui lacagtii ammaanadeeda loo dhiibay ayuu nin tuuga yidhi halkaa lacag baa taalla tuuggii unbaa ayad kaco lacagtii qaata wuu magdhabeeyaa ama qof aalim ah oo ninkan muudica ee ammaanada u dhiibtay xoolihiisa gaabaya oo had ya ku dadaalaya xoolaha ninkaa inuu la wareego maalan nin dowladda ka tirsan oo kale ama nin adugu cadaawa ka dhexayso ayuu u sheegay ninkiibaa hantidiisii qaatay oo xoog ku qaatay taasina wuu magdhabaya hadduu mar asagu tusay ilaa asagaa sabab u ahaay wa minhaa waxaa ka mida ah cawaarid damaan an yudayicahaa wadalika musawarun kaana waxaa lagu suureeyey ama xaasilun wuxuu ku xasilaya bian yadacaha inuu dejiyo ammaanadii fii hayri xirzi miliha meeshii ayadoo kale lagu ilaalinay meel aan ahayn aw mase yadullu uu tusiye calayha ammaanadii saariqan aw mase man qof uu tusiye la wareegaya almaalika yusaadiru maala almaalik qofkii maaliga ah xoolihiisii la wareegaya falow akrahahu falow akrahahu ah haddii uu khasbo hu waxa wuxuu laabanayaa wadiici aalimun qof aalima haddii uu oo ku khasbay inuu ammaanadii iska dhiibo xataa sallamahaa ilaa uu ammaanadii ka dhiibo ilayhi qofkaa aalimka u dhiibo falilmaaliki qofkii maaliga waxaa markaa u bannaan tadmiinuhu inuu ka magdhowdo qofkii wadiic aha tadmiinuhu tadmiinulwadiici qofkii wadiica inuu ka magdhowdo ayuu xaq u leeyahay fil asaxi muctamad haddaan qabanno uma dabeetana yarjicu wuxuu kula noqonayaa qofkii wadiica ee ammaanada loo dhiibtay wixii uu magdhoway cala aldaalimi qofkii daalimka ahaa ee asagaba xoolaha ka qaatay ayuu kula noqon doonaa wuxuu ku yidhi haddii la khasbo qofkii wadiica ahaa oo la dhaho ammaanadii khasab ku dhiib awood baa loo adeegsaday dabeetana qofkii daalimka ahaa ee khasbay ayuu gacangeliyey ammaanadii qofkii maaligaha ah iska lahaa ammaanadan wuxuu xaq u leeyahay inuu ka magdhowdo qofkii wadiica ahaa oo dhaho lacagtii khasab lagaaga qaatay ii magdhow maxaa yeelay damaan xaaladdan waa lagu leeyahayo waxaa weeye mar haddii gacantiisa laga qaaday ikhtiyaarka iyo yani damaanka ku siman damaanku kuma kala duwano xaaladda ikhtiyaarka qofku markuu ikhtiyaar leeyahay iyo markii idiraar daruro ay keento labadaba labadaba qofkii uu magdhaweeya qaacida fiqi oo dhahaysaa jirta aliraaru laa yubtilu xaqa alhayr yani daruuradu ma burinayso qofka kale xaqiisa aliraar laa yubtilu xaqa alhayr sideedaba daruurada xaqa dadka kale burin mayso tusaale ahaan adiga oo baahan oo waxaad cuntada haddaad cunto weydana aad imanayso daftay kaa baxayso haddii aad aragto qof raashin haysta dacaam haysta oo aad weydiisato inuu dacaamku siiyo oo uu kuu diido sharci wuxuu kuu baneeyey inaad xoog kaga qaadato si aad daftaad u badbaadayso markaad raashinkaa isticmaasho waxaa lagaa rabaa in raashinka hadhowna qofka usoo magdhawo alidiraar laa yubdiru xaqa alkhayr waaya haddaba ninka eh, wadiica ah markii laga magdhowdo asna wuxuu kula laaban doonaa ninkii daalimka ahaa ee xoogka kaga qaatay xoolaha wuxuu ihi falow akrahu haddii uu khasbo wadiicii daalimun qof daalim ah xataa sallamahaa ilaa uu wadiicadii uga dhiibo ilayhi qofkaa daalimka ah falilmaaliki ninkii maaliga ah, waxaa u bannaan tadmiinuhu tadmiinulwadiici wadiicii inuu ka magdhowdo fil asaxi muctamad haddaan qabanno uma dabeetna yarjic uu kula laaban doonaa lagu ammaanaystay cala aalimi aalimkii ayuu kula noqon doonaa wixii magdhabay wa minha cawaaridu damaankii waxaa ka mid ah an yantafica inuu dheefsado qofkii wadiica ee xoolaha lagu ammaanaystay bihaa ammaanadii inuu dheefsado wadalika kaasina musawarun ama xaasilun wuxuu ku xasilayaa bian yalbasa waaba inuu xidho maradii tusaale ahaan aw mase yarkaba inuu fuulo daabadii lagu ammaanaystay khiyaanatan liajli khiyaanatin khiyaana awgeed aw mase ya'huda athawba maradii inuu qaato liyalbasahu si uu u xidho aw mase addaraahima lacagtii inuu qaato liyunafiqahaa liyunfiqahaa si uu u bixiyo daraahimta ama lacagtaas oo fa yadmanu kolkaa waa uu magdhabayaa walow nawaa haddii walam yaahud laakiinse uusan qaadanin lam yadman ma magdhabayo cala asaxiixi muctamad haddaan qaban cawaaridii damaanka waa caaridkii sideedaad waxaa weeye qofkii wadiicaha inuu dheebsado ammaanadii ayadoo qofkii iska lahaa aanu idmin tusaale loo dhiibay maradiiba ayar iska xidhay ayadoo loo fasixin daabbaa loo dhiibay daabadiibu iska fuulay gaari baa lagu ammaanaystay gaarhigiibuu iska kaxaystay iyadoon loo fasixinba taasi waxay keenaysaa inay gacantiisa isku bedasho yad damaan ka wareegto min yadi amaana ilaa yadi damaan walidaalika mualifku ku qayday khiyaanatan khiyaanatan wuxuu ugu daabada marka fuulayo ama marada markuu xidhanayo khiyaanatan aysan ahayne limaslaxati alwadiicati nafsiha wadiicadiiba maslaxo ugu jirtaaba waa kayna soo dhaaftay marada hadday maro suuf ay tahay oo ay u baahan tahay waxoogaa markay sanduuqa ku jirtaba in mar la soo saaro oo eh, la yar xidho in la xidhanayo bale taasay waajib ku tahay waana soo dhaaftay ehm, sidoo kale daabadii haddii ay daabo madax adag ay tahay oo aan soconayn in la fuulo oo xakamaha loo qabta mooyaan marka la soo waraabinayo tusaale ahaan eh, ama u ka cabsanaya si u fadhida inay curyaamowdo ama ay naafowdo marka ayada ah wuu fuulaya daabadii daabadii wuu fuulayaa sidoo kale gaarigii waa kaan xali lahayn marka xoogaa joogaa in la yar istaaro u baahan yahay de marka gaarigi inuu fuulu u bahan yahay si uu istaaro hadduu u baahdo xataa gaarigi inuu yar soo yar wareejiyo si uusan gaarigii eh, yani wareegiisii u xumaanin de wuu soo wareejinayaa wuxuu yidhi haddii maradii uu eh, u qaato si uu u xidho maradii eh, ayuu soo saaray si uu u xidho ama lacagtii ayuu la soo baxay si uu u isticmaalo oo u nafaqeeyo marka uu magdhabaya xataa isagoon isticmaalin oo niyadaa ku soo qaatay hadda waaa xidhiidhay niyo iyo hee iyo ficil marka waxaa ka laazimaya damaan iqtiraanu اficli biniyati tacadi niyo xadgudub iyo ficil baa hal mar wada xidhiidhay marka waxaa ka dhalanaya haddii ma'khuudkaas waxa uu soo qaatay gacantiisa uu ku baabao inuu magdhabeeyo waaya laakiin hadday niyo khali ah unay tahay inuu ficil la soconin bal had ufiirso waa tan dambe walow nawa alahda walam yaahud lam yadman yacni waxba muusan qaadin niyo khali aan ah bu la yimid wuxuus yidhi xoolahan qaado oo xoolahan ammaanada ah ama lacagta saduuq ku jirtooo yar isticmaal laakiin muusan samaynin bimujarad niyadaa u niyeystay maku damaan ku eh, damaana qaadaya xoolihii gacantiisa ma isku bedelaysaa iyo damaan maya mujarad niyo keliah isku bedeli mayso hadduusan wax ficila ah uusan la xidhiidhin hadduusan wax ficila ah uusan la xidhiidhin wuxuu ku yihi wa minha waxaa ka mid a ah cawaari damaan an yantafica biha ammaanadii inuu dheefsado bian yalbasa wadalika kaasina xaasilun wuxuu ku xasilayaa bian yalbasa inuu xidho maradii aw mase yarkaba idho yarkaba uu fuulo daabadii khiyaanatan liajli khiyaanatan khiyaano awgeed aw mase yaakhuda thawba maradii uu qaato liyalbasahu si uu marada u xidho aw mase adaraahima lacagtii uu qaato liyunfiqaha si uu u bixiyo oo fayadmanu kolkaa wuu magdhabaya walow nawaa haddii uu qaado walownaba hadduu niyeysta alahda inuu lacagtii qaado walam yaud laakiinse usan aadin lam yadmanma magdhabay cala axiixi muctamad haddaan abano cawaarada damaanka guud ahaan waa toban waa toban culamada qaar baa nadmiya waxay dhaheen cawaariduhaa cashrun dayaacu wadiicatin wanaqlun wajaxdun mancu raddin limaalikin mukhaalafaة fi اlxifdi tarku wasiyatin wasafrun biha nafcun biha tarku haalikin cawaariduhaa yani cawaarida damaankeeda ammaanadu waxa weeye cashrun toban dayacun wadiicati wadiicadii in la dayaco wa naqlun in meeshii laga raro wa jaxdun in la dafiro jaxdigaan mualifku dib u ka sheegi doonaa mancu raddin limaalikin in la diido in loo celiyo qofki iska lahaa mukhaalafatun fi lxifdi xifdigii qaabkii laysu faray in la khilaafo tarku wasiyatin dardaarankii qofki inuu ka tago inuu dardaarmo markuu dhimanayo wadiicadii wa safrun biha inuu la safro nafcu biha inuu intifaacsado tarku haalikin inuusan mutlifaadkeedii uusan ka dafcinin wuxuu yidhi walow khalaahaa haddii wadiicadii uu ku daro bimaalihi xoolihiisa oo walam tatamayaز wadiicadii aysan ka socmin xoolihiisii dabina waa magdhabayaa walow khalaa daraahima kiisayni laba kiish lacagtii ku jirtay haddii uu isku daro labadaa kiishoo lilmuudici qofkii wax ammaanaystay uu iska leeyahay damina waa magdhabaya ilaai muctaba haddaan qabanno wamataa saarat markay noqoto wadiicadii madmuunatan mid la magdhabay bintifaacin bisababi intifaacin dheefsasho sababteed waayrihi iyo dheefsashada keyrkii uma dabeetana taraka alkhiyaanata khiyaanadu iskaga tago lam yabra ma beri noqonayo fain axdaa lahu haddii uu usoo dariyo lahu ay lilmuudici qofkii lilwadiici qofkii lagu ammaanaystay almaaliku kii iska lahaa xoolahan haddii uu usoo dariyo istiimaanan aaminid cusub beri waa beri noqonaya fi asaxi muctamad haddaan qabano damaankii u ka beri noqonaya waayahay wuxuu ku yidhi haddii wadiicadii uu xoolihiisii ku dhex daro aan la kala sooci karin xoolahay isku nooc yihiin oo isku jinsi yihiin buu isku daray dabeetna waa la kala garan waaya tusaale ahaan lacag baa loo dhiibay lacagtii ayuu tu la mid ah oon laga garanayn ku daray boqol doolar baa loo dhiibay boqolaal doolaroo hayo mu dhexgeliyey dahab baa loo dhiibay dahab kaloo hayo mu ku dhex daray lamana kala garanayo waa magdhabaya gacantiisu gacan damaan ayay isku bedelaysaa dabeetana wuxuu ku magdhabayaa haddii xoolahaasi talaf ku yimaado hadday mili ahaydna miligeedu ku magdhabaya haddii mutaqawam ahayna oo talaf ku yimaadana wuxuu ku magdhabayaa aqsa alqiyam qiimihii u sarreeyey sida shayga maqsuubkee la dhacayba lagu eh, magdhabayo wuxuu ku uhi mualifku walam tatamayiz haddii waxaanuu ku daray laga garanayo laga dhex saari karo taas ma damaana qaadayo tusaale ahaan waxaa loo dhiibay shilin dabeetana dolar bu ku dhex daray ama dolar baa loo dhiibay shilin bu ku dhex daray ta waa lacag la kala garanaya daraahim iyo danaadi waa la kala garanaya maryo kala duwan oo aan isku jinsi ahayn oo la kala garanayo ayuu isku dhex daray taas dhib ma leh waa la kala sooci karaa waxaan la kala sooci karin baa loo jeeda halka walam tatamayiz saasuu leey malif ama lacagtiiba xataa kala cusub oo isku naqshad baan ahayn taa laftirkeedu damaan ma keenayso mar haddii la kala sooci karaba haddii laba kiish ninkan uu dhiibto muudica ah labadaa kiishna ay lacagi ku jirto daraahim ah dabeetana labadii kiish uu isku daro oo mid iskuu geeyo tusaalahaan midbuu iskuu geeyey waxaa weeye markaana wuu magdhabayaa damina fi lasax khilaaf baa ku jira lakiin sida asaxa wuu magdhabayaa maxaa yeel wuu xadgudbay laakiin tan khilaaf baa ku jira khilaaf alasax wuu leeyahay ma magdhabaya maadaama labada kiishba isku hallin leeyahay wax magdhaboo meesha ka dhalanaya ma jirto waaya maxaa yeele qofkan wuxuu labada kiish ugu dhiibay ayaa jirta waxaa laga yaabaa in laba qofay kala leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu xoolahan laba arimood laba barnaamij u kala qorsheeyey marka inaad isku khaladaabad yaaba gardara ah oo isku darto haddii uu furana kaba sii dar hadday xidhnaayeen oo afka ka furo furitaanka keliah ayuu ku magdhabaya jawaan afka xidhan buu ahaa wuu furay furitaankaa uu furay ayuu ku magdhabayaaba oo gacantiisu gacan damaan ku noqonaysaa wuxuu hi walow khalada hadduu ku daro bimaali xolihiisa walam tatamayiz aysan ka socmin wadiicadii ayna olihiisa ka socmin dabina waa magdhabay walow khalada daraahima kiisayni laba kiish lacagtooda hadduu isku daro lilmudci labada kiishoo lilmudci qofkii ammaanaystay iska leeyahay dabina waa magdhabaya fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wamataa saarat markay noqoto wadiicadii madmuunatan mid la magdhabayo biintifaacin bisababi intifaacin dheefsasho sababteed wahayrihi iyo intifaac hayrkii uma dabeetana taraka alkhiyaanata khiyaanadii u iskaga tago lam yabra ma bari noqonayo fain axdaa haddii uu usoo cusboonaysiiyo lahu ay lilwadiici qofkii wax lagu ammaanaystay almaaliku kii iska lahaa xoolahan haddii uu cusboonaysiiyo istimaanan aaminid cusub beri'a ah, waa uu ka beri noqonaya damaankii ilasax muctada wuxuu ku yidhi mar gacantii wadiica ay noqoto gacan damaan dheefsasho uu shaygan ammaanadaha dheefsaday iyadoo loo fasixin sababteed ama wax kaleba oo cawaarida damaankii soo dhaafay ka ah mid ka mida ah damaankii hadduu sameeyo oo waxa wey gacantiisu noqoto gacan damaan dabeetana khiyaanadii iskaga tago waxa wey gacantiisii ma beri noqonayso weli gacantiisii damaankaasay ku jiraysaa kama beri noqonaya damaankii weli damaan bay gacantiisu ahaanaysa haddii xataa intaa kadib ammaanadii ay talafto gacantiisi ku dhimato wuu magdhabaya haddiise qofkii maaliga ahaa ee iska lahaa xoolahan u dhiibtay uu u cosboonaysiiyo aaminaad cusub wuu ogaaday ninkani inuu xoogaa Ehm, khiyaamo la yimid dabeetana xoolihii iska soo celiy nio xoolihii dee way igu baxeene waaka xoolihii hadda aan soo celiye iga ho xoolahaaga dabeetana wuxuu yidhi niow sidaasaan kugu aaminaya xoolaha ii oo waxaa weeye aaminaab cusub uusoo kordhiyey taasi waxaa weeyaan wuu eh, ku beri noqonayaa damaankii oo intaa wixii ka dambeeya ma magdhabayo mar haddii eh, khiyaanadii inuu joojiyey istiimaan cusubna meeshii uu yimid waaya wuxuu idhi wamataa goortii dalabahaa uu dalbo wadiicadii almaalifi qofkii iska lahaa laasimahu qofkii lagu ammaanaystay waxaa waajib ku ah alraddu inuu celiyo ammaanadii wadalika wahada raddu celintaasina xaasilan waxay ku xasilaysaa bian yukhalliya inuu u banneeyo baynahu bayna almunjici qofkii ammaanadan iska lahaa iyo wa baynahaa ammaanadii inuu fain ahara haddii dib u dhigay celintii ammaanada bilaa cudrin cudurdaar la'aan damina waa magdhabayaa waayahay kanna waa xukumkii saddexaad ee axkaamtii wadiicada ka mid ah waa alrad waa kaan soo sheegnay wadiicadu inay saddex xugum leedahay aljawaaz wاlamaana wاlrad jawaaskii ammaanadii hore inoo soo dhaafeen kanna waa xukumkii saddexaad ee ah raddigii raddigii waxaa looga jeedaa wadiicadii markii lagaa dalbo oo ninkii iska lahaa ii socdi kudha inaad u celiso waa markii ay weli baaqi ku tahay gacantii qofkii waxa weeye wadiica ahaa haddaba haddii wadiicadii ninkii iska lahaa uu dalbo waxaa waajib ku ah qofkii lagu ammaanaystay inuu celiyo ilahi subxana watacala wuxuu uhi in allaha ya'murukum an tu'addu اlamaanaati ilaa ahliha ilahi wuxuu idin farayaa amaanaadka inaad u celinaysaan dadkii iska lahaa inaad u celisaan buu ilahi idin farayaa buy waaya di amaanaa ilaa man itamana waa kii adiiku aha marka taasi maxay ku xasilaysaa waxay ku xasilaysaa inuu qofkan wadiica ah inuu u banneeyo ninkii iska lahaa iyo xoolihiisii inuu oo kala dhexbaxo oo dhawakaa xoolahaagii la wareeg taa marka taa macnaheedu waxa wey waajib kuma aha inuu heeh inuu u qaado inuu gurigiisa u geeyo inuu u raro waan soo maaha kuma ah. ee waxaa laga rabaa inuu dhaho xoolahaaga waa diyaare soo doono ayi wakti ood soo doonata waa ku diyaar markii uu e, soo doontana u dhaho wakaa xoolahaaga qaado intaa maa laga rabaa laakiin inuu u xamaalo oo gurigiisa ugeeyo lagama rabo haddii haddaba markii ammaanadii laga dalbay inuu soo celiyo uu dib u dhigo oo ka meeraysto bilaa cudur isagoo wax cudurdaaro markaa u diiday uusan jirin cudurdaarku waxuu noqon karaa sida salaad buu ku jiraa ama salaad buu gelayaa salaaddii baaba la aqiimay markii laga dalbay oo gelaya ama uu dahaaro qaadanayaa oo uu ama habeen xilli habeena lagu jiraa de xilli habeenka inuu guureeyo dee way adag tahay ama qofkan hariim dayn baa lagu leeyahay oo haddii uu bannaanka usoo baxo waa la qabsan oo maxkamad baa lala fuuli wuu cuntaynaya hodheel buu ku jiraa ama gurigiisa ka cuntaynaya ilaa hayri daalika amilada noocaasoo kale ah hadday acdaartaa ay jirto dee cadaabta intay ka zuulayso waa la sugi ka badanse la sugi maayo laakiin bilaa cudrin hadduu u dibdhigo wuu damaano qaadaya bilaa cudrin wuu damaano qaadaya maxaa yeele wuu xadgudbe waayahay laakiin waxaa la yidhi acdaabtan hadday dheeraanayso maalan qof baa ictikaafay ictikaaf bil ah ayuu ku jirayaa ama cumru u baxay ama xaj buu u baxay marka ayada ah maadaama zamankii ictidaalku u dheeraanayo waxaa laga rabaa inuu qof uu dhiibo ammaanadii qofkaasina markaa ammaanadii ku wareejiyey ninkii iska lahaa wuxuu idhi wamataa alabhaa markiiu dalbo wadiicadii almaalika qofki iskala lazima waxaa ku waajibaya raddu inuu u celiyo bian yukhaliya wadalika kaasina xaasilun wuxuu ku xasilaya celintaasi bian yukhaliya inuu u banneeyo baynahu qofkii ammaanadan iska lahaa iyo wa baynaha ammaanadii inuu oo kala dhexbaxo fain ahar hadduu dib u dhigo celintii bilaa cudrin ayadoo wax u diidaya oo cudurdaara uusan jirin damina waa uu magdhabaya wain iddacaa haddii uu sheegto talafaha wadiicadii ee dhimashadeedii hadduu sheegto oo walam yadkur sheegin sababan wax sabab ah oo mase uu sheego khafiyan ay sababan khafiyan sabab qarsoon uu sheego wadaalika miaalka sariqatin sida xatooyadii weebeye sudiqa waa lagu rumaynayaa qofkii waxaa weeye wadiica ee lagu ammaanaystay biyamiini dhaartiisa wallaahidiisa lagu rumaynayaa wain dakara haddii uu sheego daahiran ay sababan daahiran sabab muuqata hadduu sheego wadaalika miaalka xariiqin sida dabkii weeye fain curifa alxariiqu dabkii haddii la garto oo la ogaado wa cumuumuhu iyo dabka inuu dhul badan uu camimay sudiqa markaa waa lagu rumaynaya bilaa yemiinin dhaar la'aan wain curifa haddii la ogaado dabka asaga ah ama sababka ku halaagsantay duuna cumuumihi laakiin caamnimadiisii lama garanayo sudiqa waa lagu rumaynaya biyemiinihi wallaahidiisa wain juhila haddii aan la garanaynin sababkaa uu sheegtay gebi ahaanba tuuliba waxaa laga dalbanaya bibayinatin uma dabeetana yuxallafu waxaa lagu dhaarinayaa cala atalafi ammaanadii inay ku dhimatay bihi ay bidaalika sababi sababka inay ku dhimatay ayaa loogu rumaynaya dhaartiisa wuxuu ku yidhi qofkii wadiica ee xoolaha lagu ammaanaystay haddii uu sheegto in wadiicadii ay dhimatay wax sabab ahana aanu sheegin ama sabab buu sheegay lakiin sababkaasi waa sabab qarsoon labadaa xaaladoodba dhaartiisa lagu rumaynaya suwarta masladan horta waxaa weeye inuu eh, qofkii waxaa weeye uu sabab sheego eh, ama sabab aanu sheegin labadaa mid weeye hadduu sabab sheegay haddana laba usi kala baxaysa sababkaas inay sabab qarsoon iyo sabab muuqda inuu yahay wax sababa hadduusan sheegin way dhimatay in buuri amaba sabab buu sheegay lakiin sababkaasi waa sabab qarsoonoo dadku aanay wada arkaynin sida xatooye kale waa laga xaday buui ammaanadii ammaanadii waa laga xaday buui xaaladoodba qofkan wadiica waa la dhaarinaya haddii uu dhaarto inay wadiicadaasi ay dhimatay dhaartiisaa loogu rumaynayaa maxaa yeele waa amiin qofka amiinka ahana maadaama qofkan uu aaminay de qofkii uu aaminay waaya xaaladdaa hore uusan sabab sheeginna waajib kumaaha inuu sababkii sheego haddiise uu sheego sabab ay ku dhimatay sababkaas inuu yahay sabab muuqda sida xariiq wuxuu ihi dab baa qabsaday meheraddii ama gurigii ay ammaanada ku jirtay dabeetana saasay ammaanadii ku baaba'day waan kala qaadayna tafsiil kalaan gelinaynaa waxaan leenahay horta dabkan ma la og yahay mise lama ogo hadduu yahay dabkani dab la og yahay waxaan leenahay dabkan inuu caam ahaa oo uu eryadaasoo dhan uu baabi'iyey wixii ku jiray oo meeshii ammaanadu taale ka mid tahay ma la ogyahay mise lama oga haddii la og yahay inuu dab caama ahaa maalan meherada suuqa ku taalay ayay ammaanada taalay suuqoo dhanna wuu gubtay waa dab caama marka sudiqa bilaa yemiin dhaar la'aan baa qofkii lagu rumaynaya maxaa laga dhaarinaya de wa iska cadaynaya amaanadii baabaaday wayba iska caddahay waana wax la arkoo dee waadix la dhaarin maayo haddii laakiin sababkii la garanayo dabkii waaba la ogyahay laakiin inuu caam ahaa oo eh, dee meeshii oo dhan u wada camimay lama garanayo ammaanadii inay ka badbaadaa dhici karta maala gurigii uu gubtay dabbaa qabsaday laakiin gurigoo dhan ma wada gubanin bal u fiirso gurigii qayb baa gubatay ee eh, qaybina ma gubanin marka lama hubo in ammaanadii qaybtii gubatay ku jirtay lama hubo waxoogaa ixtimaala jira in ammaanadii badbaaday walidaalika xaaladatan waa dhaarinaya waxaa lagu dhaarinaya inay ammaanadii ku baaba'day dabkaas taasi waa haddii dabka la garanaya haddii dabka ama sababka ay ammaanada ku baaba'day aan la garanayninna markhaati keen baa laleeyahay in dabkaasi uu dhacay kadibna markuu markhaatigii keeno waxaa lagu dhaarinayaa in ammaanadii ay ku baaba'day dabka uu sheegtay ee uu keenay wuxuu uhi wayn daca haddii uu sheegto talafaha talafal wadiicatii ammaanadii inay baaba'day walam yadkur uusan sheegin sababan wax sababah ay ku baaba'day oo mase dakara uu sheego khafiyan sababan khafiyan sabab qarsoon uu sheego ka sariqatin sida xatooyadii weeye sudiqa waxaa lagu rumaynaya biyamiini wallaahidiisi wain dakara hadduu sheego daahiran ay sababan daahiran sabab cad hadduu sheego wadalika mitaalka xariiqin sida dabkii weeye fain curifa haddii la ogaado alxariiqu dabkii wa cumuumuhu caamnimadiisii inuu meeshii ammaanadu ay taalo dhan wada caamimay sudiqa waa loogu rumaynaya bilaa yamiinin dhaar laaan wain curifa haddii la ogyahay sababkaas duuna cumuumin laakiin caamnimadiisa aan la ogeyn sudiqa waa lagu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa wain juhila haddii aan la ogeyn sababkaas duuliba waxaa laga dalbanaya bibayinatin caddayn inuu keeno uma dabeetana yuxallafu waxaa lagu dhaarinaya cala talafi inay ku dhimatay ammaanadii bihi ay bidaalika sabab sababkaa u sheegtay wain iddacaa haddii uu sheegto raddahaa ammaanadii inuu u celiyo calaa man itamanahu qofkii aaminay udia waa loogu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa aw mase idaca wuxuu sheegtay aradda inuu ku celiyay calaa hayrihi ay calaa hayri man itamanahu qofkii aaminay qof aan ahayn wadalika miaal ka waariihi ay waari maaliki maaliga kii dhexlayay webeye aw mase idaca wuxuu sheegtay waariu lmuudaci kii wax lagu ammaanaystay kii dhexlaya wuxuu sheegtay aradda ammaanada inuu ku celiyey cala almaaliki aw amase awdaca wuxuu ku ammaanaystay ammaanadii cinda safarihi markii uu safrayay amiinan qof aamin ah fadacaa dabeetana wuxuu sheegtay alamiinin qofkii uu ku aaminay aradda inuu u celiyo cala lmaaliki kii iska lahaa duuliba intaasoo idil waxaa laga dalbanayaa bibayinatin caddayn u keenaan inay ku celiyeen qofkii ay sheegteen waayahay wuxuu yidhi haddii qofkii wadiica ahaa wax lagu ammaanaystay uu sheegto ammaanadii inuu ku celiyey qofkii aaminay ee muudica waxa weeye dhaartiisa ayaa lagu rumaynayaa masaladan khaas kuma aha qofkaa wadiica ah iyo muudica bal ee waxay soo hosgelaysaa qaacido guud oo dhahaysa kulla man iddaca alradda calaa man itamanahu sadiqa biyamiinihi ila araahina wa almustaajir qof kasta oo sheegta inuu wixii eh, lagu aaminay ama lagu ammaanaystay inuu u celiyo qofkii ku aaminay ee u dhiibtay waxaan iska lahaa dhaartiisaa lagu rumaynaya markii laga reebo laba qof oo ah raahinkii iyo mustaajirkii qaacidada marka waxaa soo hosgelaya wadiicii baa soo hosgelaya oo waa kaa baabka hadda aan ku sheegayn wadiicii qofkii wax lagu ammaanaystay hadduu dhaho ammaanadii waan u celiya ninkii iska lahaa dhaartiisa ayaa lagu rumaynayaa sidoo kale wakiilki ayaa wuxuu sheegtay qofkii muwakilka inuu celiyey xoolihii u wakiishay shariigii labadii qof wax isku lahaa ayaa markii kala baxeen ayaa wuxuu sheegtay midkood inuu kii kale xoolihiisi u celiyey caamilu qiraad kii ka shaqaynayay qiraadka ama mudaarabada ayaa wuxuu sheegay inuu xoolihii u celiyey ninkii iska lahay maaligga ah ninkii sekada ururinaya jaabiga ah ayaa wuxuu sheegay inuu xoolihii sekada ee loo diray inuu qofkii u diray ee xaakimka ahaa uu u dhiibay wahaakadaa waxaasoo idil iyo wixii la midka ah dhaartoodan baa lagu rumaynaya waa umano kulluhum umanaa dadkii aaminay bay u celiyeen dadkii aaminay ayay sheeganayaan inu celiyeen wixii lagu ammaanaystay waayahay murtahin iyo mustaajir baa laga soo reebay murtahin waa qofkii rahanta hayey naftiisa u qaatay rahanta mustaajirna waa qofkii eh, wax kiraystay labadaaba hadday sheegaan inay u celiyeen eh, ammaanadii rahankii iyo xoolihii la kireeyey qofkii iska lahaa lagu rumayn maayo dhaartooda eh, yani telefka unbaa lagu rumaynaya lakiin raddiga lagu rumayn maayo maxaa yeelay xoolahan manfacada iyo ujeeddada naftooda ay u qaadeen laakiin kuwa aan soo sheegnay waxaa weeye maslaxat almaalik ayay u qaadeen waayahay haddaba haddii uu sheegto inuu u celiyey ammaanadii qofkii aaminay qof aan ahayn oo seetaa lagu suuraynaya waxaa lagu suuraysanaya ninkii ammaanada iska lahaa wuuba dhintay dabeetana wadiiciibaa wuxuu u celiyey dhaxlihiisi dhaxlihiina wuu inkiray wuxuu i xoolihii waxaa wey iska lahaa maadan ii soo markaa ayada ah dhaartiisa lagu rumayn mahayo sababtoo ah waaridkani ma aaminine waxaa aaminay ninkii iska lahaa xoolaha ee dhintay ayaa aaminay ninkan ma ahayn mu'tamin ma ahayn muuna aaminay ninka marka qaacidada kuma rumaynayso ilan qacida waxay ahayd kullu man iddaca arradd calaa man itamanahu kana de manuuna aaminin mu'tamin uma ah sidoo kale waxaa dhintay ninkii wadiica ahaa dabeetana dhaxlihiisiibaa ammaanadii wuxuu ku celiyey qofkii maaligaha xoolahan iska lahaa kiina wuu inkiray isna dhaartiisa lagu rubeen maayo qofkan waaridka ah sababtoo ah maaligeli ninkan muusan aaminine wuxuu aaminay qofkii dhalihiisa dhaxalsiyihiisa ahaa waaya waxaa taa ah haddii markii uu safrayey qofkii wadiica ahaa uu ammaanadii u dhiibay qof amiin ah dabeetna amiinkii ayaa wuxuu sheegtay inuu xoolihii u celiyo qofkii iska lahaa kii iska lahaana wuu inkiray taana lagu rumayn maayo dhaartiisa maxaa yeelay qofkan muusan asaga aaminine kii u dhiibay ee wadiic ahaa ayuu aaminay waayahay wuxuu yidhi wajuxuuduhaa in la dafiro wadiicadii bacda alabi maaliki qofkii iska lahaa dalba kadib mudamminun waa arin damaan keenaya haddii wadiicadii la dafiro waxay ka min cawaari damaan bay ka mid wadiicada loo dhiibay uu dafiraba uu marba afkiisa ka soo baxda inuusan wax ammaana ninkan u haynin waxa wey maalinta laga bilaabo gacantiisu gacan damaan ba isku bedelaysaa maadaama uu arin khiyaanaha u la yimid oo ah inuu dafirayba ammaanadii loo dhiibay taasi waa haddii bilaa cudrin uu markaa uu dafiro laakiin hadduu cudurdaar jiro tusaale ahaan ninkii maaliga ahaa ayaa nin daalima u yimid u yidhi xoolahaagii keen markaasuu yhi xoola mahayo dabeetana maaligii ayaa wadiici ka dalbaday oo wuxuu idhi waniw ninkan xoolihii aan kugu ammaanaystay u dhiib ninkan daalimka ii hanjabaya wuxuui wax ammaanoon ku hayo ma jirto wax ammaanoon ku hayo maba jirtaba marka xaaladdaas ayada wuxuu u inkirayaa si uu xoolihiisa ugu badbaadiyo soo ma ah marka ayada ah waxa weeye ma damaana qaadayo maadaama uu maslaxada qofkaa uu inkirayo ee cudurdaarna uu jiro وuuuda juuud wadiicati wadiicadii oo la dafiro bacda alb maaliki qofkii iska lahaa markuu dalba kadib mudaminu mid damaan keenaya weeye oo damaan sababaya waayahay kitaabu qasmi اlfayi wاlhaniimati kitaabu qasmi اlfayi fayga qaybintiisii ayuu kitaab yahay wاlhaniimati haniimadii qaybinteedii waayahay fay iyo haniimo way kala duwan yihin suu mualifkii noo sheegi doono faygu luqatan wuxuu ka yimid min faa idaa rajaca faa yafiu idaa rajaca kadibna waxaa loo isticmaalay xoolihii ka soo noqonayay gaalada inaga noo soo noqonaya min baabi isticmaali masdr fi ism اfaacil masderkii fay waa masder laakiin waxaa loo isticmaalay bimacnaa xoolihii soo laabanayay ayaa loo isticmaalay alqafaal fii kitaabihi almaxaasin wuxuu ku yidhi oo aimada shaaficiyada ka mid ah fayga waxaa arrinkaa loogu magacaabay maxaa ilaahay subxaana wa tacala addunyada wuxuu abuuray iyo waxa adduunyada ku suganba inaan u adeegsanno daacadiisa marka qofkii ilaahay amarkiisa khilaafa wuu caasiyey xaqiisuna waxaa weeye in xoolaha laga soo qaadayo loo soo celiyo qofkii ilaahay adeecay marka xoolahaas waa laga soo qaadaya waa loo so celinayo qofki ilahay adeecay ila ilaahay xoolaha looma abuuray in lagu caasiya waaya walidaalika culamadu way isweydiiyeen waxay dhaheen fayga iyo haniimada maxaa u dhexeeya qowl dhahaya faygu wuu ka caamsan yahay haniimada oo fayga ayaa haniimadu ay soo hoskelaysaa qowl kalena wuxuu leeyahay mid kasta mid kale waa lagu magacaabi karaa oo feygiy haniimadu waa isku mid hadday kulmaanna way kala hadday kulmaanna way kala tegayaan hadday kala tagaanna isku mid bay noqonaya ijtamaca tafarqa waida tafaraqa ijtamaca sida faqiirka iyo miskiinka oo kale sida noo imaan doonta miskiinka iyo faqiirka ida ijtamaca tafaraqa waida tafaraqa ijtamaca hadday kulmaan miskiin iyo faqir hadii la wada sheego mid kasta macno kale ka duwan baa loo jeedaa haddii laakiin mid ahaan la sheekii kale wuu soo hosgelaya laakiin sida saxiixaha way kala duwan yihiin haniimada iyo faygu isku macno ma aha si uu mualifku inoo tilmaami doono waxaa asal u ah baabkan qowlka ilahi u uhi ma afaa allahu calىa rasuulihi iyo qowlka ilahi uhi waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu iyo xadiidkii wafdi cabdilqays markuu nabigu u fasirayay iimaanka uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam wa an tucطuu min almagnami alkhumus haniimadii inaad ka bixisaan an meelood meel muttafaqun calayh hanaaimtu ummadihii naga horreeyey xalaal maynaysan u ahayn ee islaamku wixii ka horreeyey ambiyadii naga horreeyey haniimada markii ay gaalada ka soo qaataan way uruurin jireen dabeetana dabbaad samada ka imaan jira oo cuni jiray haniimadaas waayahay baabkan haniimada mualifku wuxuu ka dambaysiiyey wasiyadii isagoo ku dayanaya muzani iyo keyrkii laakiin culamo kale culammada kale waxay ka dambaysiiyeen jihaadka jihaadka ayaana ansaba in laga dambaysiyey maxaa yeele ghanimada waxay imaanaysaa kadib laakiin mualifku wuxuu ku dayday almuzani saaxibu ashaafici raximah اllahu tacaala wuxuu ihi alfayu faygii maalun xoolo weeye xasala oo ka ama laga helay min kufaarin gaalo bilaa qitaalin wax dagaala ah isagoon dhicin wa iijaafi khayrin gulub fardeedna uusan dhicin wa rikaabin walaa rikaabin walaa sayr rikaabin geel geelna aan la socodsiinin wadalika miaal ka jizyatin sida jizyadii weeye wa cushri tijaaratin iyo ganacsi toban meelood meel weeye wamaa jalow canhu iyo waxay ka cararaan gaaladii canhu xaggiisa khawfan liajli khawfin ayagoo muslimiinta ka cabsanaya wa maali murtadin iyo kii diinta ka baxay ee ridoobay xoolihiisa weeye murtadkaasoo qutila la dilay oo mase maata iskii u dhintay wa dimiyin wa maali dimiyin iyo kii dimiga ahaa xoolihiisii weeye dimigaasoo maata dhintay bilaa waariin dhaxle la'aan isagoo wax dhaxlaya uusan jirin fayga tacriifkiisu mualif ku bilaabay wuxuu idhi waa xoolaha ka soo xasila ee gacanta lagaga soo dhigo gaalo iyadoo wax dagaal ah uusan hee na dhex marin bilaa dagaal la'aan waayahay waijaafi khayrin gulub fardeed fardo la orodsiiyey nama jiraan walaa rikaabin iyo geel la socodsiiyey iyadoon jirin dagaal lama dhicin waxa wey duulaan lama soo qaadin waxaa kaloo soo osgelaya baqashii iyo dameerihii iyo doomihii waxa weeye afantariga ahaa ee cagaha ku soconayay iyo hubka hadda kala duwane lagu dagaalamay gawaarida iyo diyaarada waxaso dhan baa soo osgelaya iyadoon wax dagaal ah iyo astaamo dagaaltoon uusan dhicin xoolihii laga gaalada laga helo ayaa waxaa la dhahaa fay waa xoolo intay cabsadeenu ay ka carareen marka farqiga udhaxeeya haniimada iyo fayga waa kaas haniimadana waa wii dagaal oolaha gaalada laga soo qaadee dagaal ku yimaada fayguna waa wixii aan dagaal ku imaan farqiga udhexeeya haniimada iyo fayga waa kaas waaya haddaba fayga lix tusaale ayuu mualifka naga siiyey xoolihii fayga kow waa jizyadii jizyadu waa xoolaha gaalada dimiyiinta iyo yahuudiya nasaarada iyo majuustaba intaba laga qaado ee canshuur ahaan sanadkii mar baa laga qaada wadnoo imaan doontaa insha allahu tacala baab gooniah cushru tijaara waa canshuurtii laga qaadayay ganacsigooda ee boqolkiiba toban ah wamaa jaluu canhu khawfan waxay ka baxsadeen oo ka carareen waaya sida gaaladii reer beni nadiir waxay ka tageenoo xoolaah ee ilahay suuraة اxajri noogu sheegay ma afaa allahu calىa rasuulih minhum fama awjaftum calayhi min khayri walaa rikaabin waa kii ayaddu ay tilmaamaysa waaya wamaali murtad murtadkii xoolihii uu ka dhintay ama markii la dilay xoolihii u ka tegey waa laba suuro oo kala duwan murtadka ila lama dhaxlo asna wax ma dhaxlo marka xooluhu ka dhinto waa fay baanka muslimiinta ayaa la dhigayaa dimiga ooluu ka dhinto asna wax dhaxla uusan jirin dimigii waddanka islaam ku noolaa xoolihiisa waa fay wuxuu dhi alfayu faygii xoolo weeye xasalo ka xasilay min kufaarin gaalo xaggood bilaa kitaalin dagaal la'aan wa ijaafi khaylin fardo gulufkeed wa rikaabin wasayr rikaabin iyo geel e, socodkii wadalika miaalka jizatin sida jizyadii weeye waa canshuurtii gaalada madaxyadoo laga qaaday wa cushri tijaaratin iyo ganacsigooda cashuurtii laga qaadaya boqol ahayd wamaa jalow canhu iyo ka cararaan khawfan liajli khawfin cabsi muslimiinta ka cabsanayaan awgeed wamaali murtadin wakamaali murtadin murtadka xoolihiisii oo kale weeye murtadkaasoo qutri la dilay oo mase maata dhintay wadimiyin wakamaali dimiyin dimiga xoolihiisii oo kale weye dimigaasoo maata dhintay bilaa waaritin dhexla la'aan fayukhamaso haddaba xukumkii halku ku wuxuu hi fayukhamaso feygaas shan meelood oo isleeg baa loo qaybinayaa wa khumusuhu shan meelood meel lihamsatin shan ayaa loo qaybinayaa axaduhaa shantaa mid ka mid ah masaalix lmuslimiina muslimiinta masaalixdooda weeye wadalika miaal ka huguuri sida furimihii dagaalka weeye waalqudaati iyo garsoorayaashii waalculamaai iyo culammadii yuqadam waa la hormarinayaa alahamu midka muhiimka ee sii muhiimsan ayaa la hormarinayaa halkan wuxuu ku sheegaya mualifku faygii xukunkiisa iyo qaabkii loo qaybinayay wuxuu ihi faygii shan isleeg ayaa loo qaybinayaa sida haniimadaba loo qaybinayo ma afaa allahu calaa rasuulih aayaddaasuu ilaahay ku sheegay aayaddii waclamuu annamaa hanimtu min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba waaya marka shan isleeg marka loo qaybiyo meel ka mida shantaas ayaa haddana shan loo qaybinayaa isleeg waa khumusulkhumus khumuskaa marka shan meelood meel shantana loo qaybinayaa oo mid kasta sahmi baa la siinaya hal qori midka koobaad waxaa weeye waa masaalix اlmuslimiin muslimiinta masaalixdooda waxaa looga jeedaa masaalixda muslimiinta sida furimihii dagaalka ayaa lagu bixinayaa in lagu xoojiyo ciidan iyo waxaa weeye hub iyo saanad iyo wax kastoo loo baahdo sida sidoo kale waxaa soo gelaya masalixda muslimiinta masaajid in la dhiso iyo waxaa weeye biriishyadii iyo buundooyinkii iyo dhufaysyadii wixii la midkaa sidoo kale arsaaqda qudaada ushaarka qudaada garsoorayaasha aimada masaajidda culummada shareecada mufasiriintii iyo muxadisiintii iyo fuqahadii iyo alabatulcilmiga siday cilmiga u tafaruqaan qudaaduna siday qadaaga ugu tafaruqaan aimada masaajidana siday imaamnimadii ugu tafaruqaan waaya intaasoo idilko siday u kala muhiimsan yihiin ayaa loo kala horumarinayaa waayo waxaana ugu muhiimsan baa la yidhi sadu huquur in waxa weeye had iyo jeer la ilaaliyo furimaha uduudaani wadamada gaalada ay jaarka yihiin marka masaalixda muslimiinta ayaa lagu bixinaya buui sida furmihii dagaalka iyo qudaadii iyo culammadii siday kula muhimsanyihin baa loo kala hormarinaya wuxuu idhi fa yukhamasu dabeetana waa an meelood baa loo qaybinayaa faygi wa khumusuhu khumuskiisana yani khumuska waa shan meelood meel likhamsatin shan baa loo qaybinayaa axaduhaa shantaa mid ka mid ah a waa masaalix muslimiin muslimiinta masaalixdoodii ka huquuri huquurtii weeye furmihii dagaalka iyo xuduudihii muslimiinta ee laga cabsi qabay inuu cadow ka yimaado wlqudaati iyo wlculamaa yuqadamu laham waaya alaham falaham say kala muhimsanta loo kala hormarinaya waani ka labaad banu haashimi banu haashim weeye ree bani haashim weeye wlmualibu wa bani lmualib ree bani lmualib weeye yashtariku waxaa wadaagaya khumusulkhumuska alaniyu anigii iyo wlfaqiiru kii baahnaa ayaa wadaagaya wanisaau dumarkii iyo raggii labadaba wadaagaya wayufadalu waa yani loo badinaya addakaru ninkii kal irti sida ayaa dumarkii looga badinayaa nooca labaad sahmiga waxaa weye khumusulkhumuska qaadanaya waxaa weeye reer bani haashim iyo reer bani mualib nabiga qaraabadiisii calayhi الsalaau wasalaam oo kuwii ilaahay ku tilmaamay yani dadkii qaraabada saaxiibka ilaahay uu ku sheega way qur-aanka marka imaamkeenni alimaam shaafici ayaa ka mid ahaa mualibi buu ahaa ree beni mualib buu ahaa nabiga afar jirib ayaa qaraabadiisa ahaa ree bani haashim iyo ree bani mualib iyo banu cabdishams iyo banu e, nawfal labana waxa weeye xilfi ayay ahaayeen oo fii jaahiliyatin walaa islaam mayna kala tegin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam miciisay ahaayeen waa reer bani haashim iyo reer bani mualib nabiga had iyo jeer way garab taagnaayeen laakiin labadan kale labada jirib ee kale reer bani cabdishamsi reer bani nawfal maysan nabiga garab joogin walidaalik ayagu ma soo gelayaan fayga iyo haniimada ma soo gelayaan waana afar ninoo walaalo ah haashim iyo mualib iyo cabdishams iyo nawfal afar ninoo walaalo ah oo midibah gooni u ahaabuu ahaa nowfalka uma bah gooni ah saddexdan kalena walaalo iskooyo iskaabo ah ayay ahaayeen waaya weliba cumaan bin cafaan saxaabigii jaliilka ahaa reer bani cabdishamsi waa saw ahaa waaya haddaba kuwaas ayaa la siinayaa sahmigaa labaad hanigoodii iyo faqiirkoodo raggooda iyo dumarkoodaba way wadaagayaan maadaama aayaddu iska ilaaqday nabig wuxuu siiyey sal la alay waslm cabaas radi allahu tacaala canhu ayuu sahmigaa wax ka siiyey wuxuuna ka mid ahaa akhriyadii quraysh raggii xoolaha lahaa buu ka mid ahaa cabaas dumarkana waa la siinayaa sidoo kale laakiin raggii dumarka loo siimi mahaye sida dhaxalka ilaahay uu kala badiyey raggii dumarka lidakari mil xadil unhayeyn ayaa raggii looga badinayaa wuxuu idhi waaliu yani hantii wa eh, khumusun khumuska loo qiiminay koodii saddexaadna waxa wey alyataama agoontii weeye wahuwa yatiimkuna sagiirun waa mid yaroo laa aba lahu aabba aan lahayn wa yushtaradu waxaa la shardigaa faqruhu inuu faqiir yahay cala lmashhuuri sida muctamadka ah khumusulkhumuska ee qolada saddexaad la siinaya waxa wey waa aqoontii yatiimku waa sagiir ilmo yar labii dhadig wuxuu ahaadaba oo aan qaan gaadhin sagiir marka lu yidhi horta muuna qaan gaadhin marka labaadna aabbihii ma noolo ama hooyadii ha noolaato ama yaynay noolaanin almuhim aabbihii ayaa nooleen kaas agoon la yidhaahdaa xadiikiina waa kii ahaa laa yutma bacda ixtilaam yani qaangaar kadib ama biyaduulin kadib wax agoonnimo jirta ma jirto xadika abu dawuud baa wariyey waayahay waxa weeyaan aytaamtii muslimiinta looga jeeda aytaamtii gaaladu ma soo gelayaan oo sahmiga wax laga sii mahayo waayahay inuu faqiir yahay baa shardi ah yatiimka la siinayo sida muctamadka maxay lafdiga iyo tiim markii la sheegay waxa lasoo xusanaya hadduu agoon yahay inuusan wax xoolaa ah uusan ka nixin waraabicu walkhaamis ka afraad iyo ka shanaadna waxa weeye almasaakiinu waa masaakiintii wabnu sabiili iyo waxa weeye qofkii socotada ahaa ee musaafirka ahaa wayacummu waayahay masaakiinta iyo eh, ibnu sabiilkaba iyagoo faahfaahsan waxay noogu imaan doonaan eh, baabka kan ka dambe insha allahu tacaala markii uu mualif ka hadlayo haniimadii sida loo qaybinayo iyo eh, waxaa weeye waxaa weeye axkaamta halkaa uu ku tilmaami doon u ku faahfaahin doona mualifka miskiinkii ibn sabiilkii wuxuu idhi wayacumu imaamkii wuu koobaya alasnaaf alarbacata afartii sinfi ee almutaakhirati u dambeeyey wuu koobayaa waqiila waxaa la yidhi yahusu wuxuu ku gaaryeelayaa bilxaasil wixii kolba uu helay ee xaasilka ahaa fii kulli naaxiyatin degmo walba man fiihaa wixii kaga sugan minhum asnaafta afarta ah asnaaftii afarteeda u dambaysay waxaa laga reebayaa uun kii u horreeyey ahaa waxaa weeye masaalixda muslimiinta ilaa ayagkaasi dad ma aha laakiin afarta dambe waa dad reer bani haashimi agoontii iyo masaakiintii iyo ibni sabiilkii afartaasi fi u dambeeyey wax alla wixii ka jooga meel walba ayuu gaadhsiinayaa sida saxiixa wakaas qiilbaa wuxuu leeyahay maye inta meel kasta oo waxa weye faygaa laga helaya joogta unbaa lagu koobayaa inta laakiin degmooyin kale meelaha kale joogta la gaadhsiin laakiin qowlka waa laga xoog badan yahayo waxaa ka dhalanaysa in masaakiintii iyo aytaamtii iyo waxaa weye dawilqurba dad badan oo ka ah oo la qadiyay ayaa ka laazimaysa wuxuu yihi ama akhmaasu اarbaca afartii khums ee ama alahmaasu akhmaastii alarbacati afarta ah afartii khumus ee soo hadhay fal adharu sida muctamadka annahaa afartaa khumus lilmurtasiqati ciidamadii mushaharka lahaa in ay u wahum ayaguna alajnaadu waa ciidamadii almursaduuna loo diyaariyey jihaadka loo diyaariyey oo fa yadacu wuxuu dejinaya alimaam imaamkii diiwaanan daftar weyn ayuu u samaynayaa ama buug weyn oo wayansibu wuxuu u oogayaa likulli qabiilatin qabiil walba aw jamaacatin ama koox walba cariifan oday ama caaqil ayuu u yeelayaa wayabxau wuxuu baarayaa can xaali kulli waaxidin mid walba xaalkiisa iyo wa ciyaalkiisa iyo wamaa yakfiihim wixii ku filan oo fa yucطihi wuxuu siinayaa kifaayatahum wax ku filan buu siinayaa mualif markuu soo sheegay khumsulkhumuskii in loo qaybinayo shan qaybood oo shantii loo qaybinaya uu soo xusay ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa afartii khumus ee feyga ka soo hadhay cidda la siinayo afartaa khumus wuxuu ku yidhi sida muctamadka ah waxaa la siinayaa ciidamadii waxa weeye murtasiqada ah ciidamada murtasiqada ah waa ciidamada murshaarka leh ee u diyaarsan ee jihaadka kuwaas weeye kuwaasaa la siinayaa afarta khumus ee soo hadhay waayahay maxaa yeele wakhtigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nebiga ayaa iska lahaa intii ka dambaysana ciidamada ayaa meesha nebiga ku jiro waxa weeye xagga heeganka dagaalka iyo duulaanka iyo difaaca muslimiinta ayagaa meeshii taagan wakhtiga nabigana calayhi salaatu wasalaam nabigaa iska lahaa alayh sla meeshuu doono masaalixa ayuu ku bixin jiray ciidamadana waxuu ka siin jiray masaalixda kale muslimiintana uu ku bixin jiray marka muctasiqada waa kuwaas amaa ciidamada mutadawiciinta ah ee aan diiwaan gashanayn kuwa ayaga waxa weeyaan waxaa laga siinayaa sekada kuwana sekada lagama siinayo ee feyga laga siinaya marka way isdaba marsan yihiin imaamka marka si uu u siiyo ciidamadaas faygii uga siiyo iyo mushaaharaadkoodii kale iyo xuquuqdoodiiba wuxuu u samaynayaa diiwaan diiwaanka waxaa looga jeedaa daftar weyn oo magacyada ciidanko dhan lagu liisgaraynayo iyo mid kasta mushaharkiisa iyo waxa weeye rutbadiisa iyo heerka uu joogo waxaasoo dhan baa lagu qorayaa waa farisiyon mucarab oo ereygan aslaan waa farisi lakiin waa la carabiyey waxaa la yidhi qofkii u horreeyey ee sameeya diiwaanka wuxuu ahaa kisra waaya laakiin xilligii islaamka waxaa ugu horreeyey sayidina cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu ardaa dabeetana qabiil kasta wuxuu u samaynayaa ama jamaaco kasta oo ciidankii ka mid ah horjooge ayuu u samaynaya cariif oday ama caaqil ama horjooge midkaa dhahdaba koox dhan buu ka yahay kaasaa ogaanaya xaalka waxaa weeye kooxdiisa ama qabiilkiisa ayuu ogaanayaa asagaa soo gudbinaya xogtiisa wax alle wixii carruu leeyahay baahidiisa kolba intay dhantay ciidanka isku baahi ma ah mid kastana kifaayadiisa la siin doonaa intuu kolba u baahan yahay isku mushahar lama goynaye nin waxaa laga yaaba inuu yahay nin aan lahayn waxa laga yaaba nin xaasas badan uu yahay nin waxa laga yaba carruurtiisina yaryihin nin waxa laga yaba carruurtiisina badan dadkii waa isku baahi ma isku kifaayo ma mid kasta kifaayadiisa la siin doonaa weliba cariifkaas waxaa ka horeeya in loo sameeya naqiib nuqabaa la samaynayaa nuqbadii waxa weeyaan waa garaadadii ama horjoogayaashii waaweynaa naqiib kastana labiiyo toban cariif baa hoos imaanaya cariif kastana koox baa hoos imaanaysa marka madaxweynuhu markuu damco ama hogaamihii muslimiinta markuu damco inuu mushaaraadkii ama xuquuqdii ciidamada inuu siiyo faygii wixii la midka ahaa nuqabadii buu kulminaya bal ee eh, nuqabada laftirkooda wuxuu samaynaya hal hogaamiye halkaasoo asagoo la kulmaya kaasa oo nuqabada lasii kulmayana naqiib walbana curafadii hoos imaanaysa oo la kulmaya cariif kastana kooxdii hoos imaanaysa ayuu ururinaya oo la kulmaya kadibna xog saasay madaxweynaha kusoo gaaraysaa marka eh, qof kastoo ciidan ka mida ah waa la siinaya kifaayadiisii ayaa la siinaya wuxuu idhi wa ama alahmaasu khumsyadii miya aarbacatu ee afarta ahaa فاdر sida mctamdka anha iyado لmurtasiqati ciidankii waa mushaarka lahaa inay u sugnaatay whm ayaguna aljnaad waa ciidamadii almursaduun ee loo diyaariyey lijihaadi jihaadka fayadacu imaamkiiimaam imaamka wuxuu dejinayaa ama uu samaynaya diiwaanan diiwaan buu samaynayaa wayansib wuxuu u yeelaya likuli qabiilatin qabiil walba aw jamacatin ama koox walba ciidankii ka mid ah cariifan caaqil buu u yeelaya wayabxau wuxuu raadinayaa wayabxau imaamkii wuxuu baarayaa can xaali kuli waaxidin mid kasta oo ciidamadii ka mid ah xaalkiisa waciyaalii ciyaalkiisa iyo dadka ay nafaqadoo ku waajibtay zawjaadkii wixii la midka ahaa wamaa yakfiihim iyo waxa ku filan oo fa yucdihi dabeetana wuxuu siin kifaayatahum wax ku filan ayuu siin doonaa oo nafaqadii iyo kiswadii iyo aradbixii iyo la midka ah ayuu siinayaa wayuqadim wuxuu horreysiinayaa imaamkii sunannimo fii ibaati ismi magaca ciidanka markuu qoraya walicaa iyo siinta wuxuu ka horreysiinaya qurayshan qoraysh buu horreysiinaya wahum qoraysh haddaan kuu tilmaamana waladu nadri waa odaygaa la nadr ibni kinaana wixii ka farcamaya tafiirtiisa ah wayuqadimu minhum wuxuu ka hormarinayaa bani haashim reer bani haashim iyo walmualib iyo reer bani mualib uma dabeetana cabdi shamsin cabdi shamsi buu horreysay reer bani cabdishamsi horreysanaya uma nawfal reer bani nawfal buu horreysanaya uma dabeetana cabdilcuza ayaa ku soo raaca uma saa'ir butuun kale ee qoraysh alaqraba midka usoo dhow alaqraba usii dhow ilaa rasuuli lahi sal اla alيه waslam uma dabeetna alansaar ansaartii ansaaru rasuli lah sl slam uma dabeetna saa'ir alcarabi carabta inteedii kale uma dabeetna alcajam cajabtii waa dadkaan carabta ahayn wuxuu yidhi markii uu diiwaan gelinayo ciidamada uu liskaraynayo wuxuu ku horraysiinaya qoraysh sidaasoo kale ictaaga markii uu ciidamada uu siinayo xuquuqdooda fayga iyo mushaaharaadki wixii la midka ah wuxuu hormarinayaa qoraysh maxaa yeele xadiid baa wuxuu ahaa qadimu quraysh hormariya xadiid saxiixa maxaa yeelay quraysh waxay ku sharfoobeen nabiga ayaa ka dhashay wa innahu ladikrun laka waliqowmik qurayshna waxaa weeye waladu nadr ibni kinaana odaygaas wixii uu dhalay waa mid ka mid a ah awgiyaashii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa la yidhahdaa quraysh waxaa quraysh loogu magacaabay litaqarushihim ay tajamucihim waqiili shiddatihim ama way urursanaayeen dad urursan bay ahaayeen ama rag adadag bay ahaayeen sidaas darteed baa qraysh lagu magacaabay wuxuu horreysiinayaa reer bani haashim ayuu qrayshtii ka hormarinayaa qrayshta kuwaasa ugu sii sharaf badan reer bani mualib iyo reer bani haashim baa ugu horeeya reer bani cabdishams reer bani nowfal reer bani cabdilcuza cabdilcuza waa qoladii ka dhalatay khadiija bintu khuwelid xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam kadibna jilibadii kale ayuu sidaa ugu soconaya si nabiga u kala dhawaayeen calayhi salaatu wasalaam kadibna ansaartii ayuu ku xujisiinaya kadibna carabtii intoodii kale kadibna cajamtii walaa yuhbatu lagu qori maayo fi diiwaani diiwaankii lagu sugi maayo acmaa indhoole walaa zaminan iyo qof naafa ah walaa man laa yaslux iyo qof aan u soobanin lilghaswi duulaankii walow marida hadduu xanuunsada dhe bacduhum bacdu ajnaadi ciidamadii barh ka mid ah oo mase junna u waasho oo rujiya la rajeeya zawaaluhu xanuunkaas inuu ka zuulo ama waalida inay ka zuusho ucطiya waa la siinaya fain lam yurja haddaan la rajaynayn faladaru muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye yucطa in la iska siinayo wakadaa saasoo kale zawjatu xaaskiisana waa la siinayaa wa awlaaduhu iyo caruurtiisa idaa maata haddii dhinto oo fatucda zawjatu xaaskii waa la siinaya xataa tankax ilaa ay ka guursato walawlaadu caruurtiina waa la siinayaa mushaharkiisii xataa yastaqilu ilaa ay waxa weye isku filaadaan oo kasab iyo xoogsii wax la mid ah ay filaadaan wuxuu ku yidhi lagu sugi oo lagu qori diiwaankii ciidamada mushaharka la siinaya mid indhoola ah iyo mid naafo ah, iyo midaan duulaan u intaaba duulaan uma suubanaya dagaal toona ilan ciidamada la qoraya ciidamadii dagaalamaya weeye ee jihaad ka qayb qaadanaya haddii mid ka ah uu xanuunsado ciidamadaas ama uu waasho haddii la rajaynayo inuu caafimaado oo xiskiisii kii waa usoo laabto mushtaarkiisii wuu soconaya waa siinaya haddii aan laga rajo qabin inuu soo laabto dee waalidaas ay tahay waali laga quustay ama xanuunkaas xanuun laga quustay inuu ka caafimaadana waxa weeye sida muctamadka khilaaf baa ku jire ta dambe waa sida muctamadka waa laska siinaya sababtoo ah waxa weeye dee qofkan intii uu caafimaadka qabay mar haddii uu eh, ciidamada ku jiray oo muslimiinta difaacaya dee markii uu baahnaana waa in mushtaharkiisii la siiyaa haddii kale dadku hadhow ay ka carari doonaan inay ciidamada soo galaan waxay dhihi doonaan hadhow haddii aan naafoogo ama aan xanuunsado ama ay dhibaatay u timaado dee waxa wey garabkayga laga baxaya waxba laysiin mahayo aniga carruurtaydaba markaa carruurteedaan usii xoogsado intaanan hee intaanan hawlgab noqonin walidaalika waa la siinayaa mushtaarkiisi asagoo xanuunsanaya asagoo waalanba xaaskiisa iyo carruurtiisa waa la siinayaa haddii u dhinto xataa waa la hadduu dhinto xataa mushtaarki u soconayaa xaaskiisii iyo carruurtiisiiba xaaskiisa laga guursado waa la siinaya kale ay ku madax banaanaato dee ninkaasaa la dhow kafaalo qaadaya markaa carruurtiisana ilaa ay hee ilaa isku filaabaan oy xoogsadaan oo dee ay ka maarmaan mushtaarka waa u soconaya mushtaarkii aabbahood ninkii ka mid ahaa ciidamadii ee dhintay waayahay muslimiinta waxaad garanaysaa cizadooda inay diintooda ku jirta waxa wey takaaful ijtimaaci waxaan hadda loo yaqaano way inshuransiga ama caymiska gaalada waxay nooga dhigeen wax inshuransiga taamiin ijtimaacigan in ayaga noo keeneen mayna noo keenin waxa wey islamka ugu horreeya fain fadalat اlakhmaasu alarbaca khumuusyaashii afarta ah ka soo hadhaan can xaajaati murtasiqati ciidamadii mushtaarka qaadanaya baahiyadooda wuzica waa loo qaybinaya calayhim ciidamadii baa dib lagu celinaya calaa qadri mu'natihim ee eh, kharashaadkoodii baahidooda inta ay kolba dhan tahay walasaxu sida muctamadka waxaa weeye annahu yajuusu inay bannaan an yusrafa in lagu bixiyo bacdun waxaa soo hadhay barkii fii islaaxi huguuri waxaa weeye furimihii dagaalka hagaajintoodii iyo wasilaaxi hubkii iyo walkuraaci iyo fardihii iyo gaadiidkii dagaalka waayahay haddii wuxuu ku yidhi akhmaastii afarta ahaa wax ka soo hadhaan afartii khumus ee ciidamada la siinaya hadday wax ka soo hadhaan baahidoodii markii la daboolo wax ka soo hadho intaa soo hadhay ayagaa dib loogu celinayaa oo say u kala baahi badnaayeen ayaa dib loogu celinayaa waayahay maxaa ayaga ayaa iskale xoolaha wayna bannaan sida muctamadka ah imaamku inuu ku bixiyo xoolaha soo hadhay ee waxaa weeye hagaajinta furimaha dagaalka iyo hubka iyo waxaa weye gaadiidka dagaalka sida fardihii wixii la halmaada inuu ku bixiyo way bannaanta wuxuu ku yidhi fain fadalat ilakhmaasu alarbacatu khumuusyaashii afartaa hadday soo hadday ka soo hadhaan can xaajaati lmurtasiqati ciidamadii waxaa weeye mushtaharka qaadanaya baahiyadoodii wusica calayhim ayagaa dib loogu qaybinaya calaa qadri nafaqatihim calaa qadri munatihim kharashkoodii baahidooda intay kolba dhannayd walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shan yajuusu inay bannaan tahay yusrafa bacdu barkii in lagu bixiyo fii islaaxi huquuri waxaa weeye furimihii hagaajintoodii wasilaax hubkii walkuraac iyo gaadiidkii dagaalka hada kani xukmu manquuli fay fayga kiisa la raraya xukunkiisa weeye faama caqaaruhu maguurtadiisa miya falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaaniga yujcalu in laga dhigi doono waqfan waqaf wa tuqsamu in la qaybin doono halatahu dheeftiisa kadalika sidii aan soo tilmaanay loo qaybin doono markuu alifka soo sheegay fayga qaabka loo qaybinayo ayaa wuxuu hi wixii aan soo sheegayn oo idil waa hadduu yahay faygu wax manquulahoo hantidii guurtada ahayd sida lacagtii alaabihii xoolihii noolaa iyo wixii la midka ahaa laakiin hadduu yahay hanti maguurto ah sida guryihii dhulalkii iyo wixii la midka ahaa waxaa weeye waqaf baa laga dhigayaa xoolahaasoo ayagaa lagu waqfayaa dabeetana dheeftii ka soo baxda sanad walba inta la kireeyo ayaa ciidamadii dib loogu celinayaa sidii aan soo tilmaanay ayaa loo qaybinayaa arbacatu akhmaaskii ayaa mushaharkii ciidamada ayaa lagu bixinaya khumuskiina masaalixdii iyo dawil qurba iyo aqoontii iyo masaakiintii iyo ibn sabiilkii socotadii ayaa la siin doonaa qaabkii aan soo tilmaanay unbaa lagu bixin doonaa wallahu tacaala aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina moxamed alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin